bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhrف الأnbiyaءi اlmursaliin nabiyina mxamadi wclى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkana waa kii boqol sideetan iyo koobaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray kitaabu اlqur'an wma yatacalaqu bihi baabu tartiili اlqira'aةi واjtinaabi اlhadi whuwa alifraatu fi اsurcati waibaaxati suuratayni faakara fi rakcatin wuxuu baab yahay fadliga ku jira qur-aanka marka la akhrinayo in la tartiibiyo oo makhaarijta iyo sifaatka xuruufta la ilaaliyo oon la sharbinin waijtinaabi alhadi in laga dheeraado dilaandilinta iyo boobsiinta waawa hadigiina waa alifraatu in lagu xadgudbo fi surcati degdega wa ibaaxati suuratayni laba suurad in lagu akhriyi karo ay bannaan tahay fa akara laba wax ka badan fi ragcatin waaxida hal ragcad gudahoodna gudaheed inaad laba suuradood iyo suurad iyo saddex iyo afarba ku akhriyi karto xadaana abubakr bn abi shaybata wabnu numayrin jamiica can wakiic qaala abu bakr bn abi shayba wuxuu yidhi xadaanaa wakiic saaxiibkii muxamed bn numayrna wuxuu yidhi can wakiic can ilacmash sulaymaan can abi waa'ilin shaqiiq bnu salamata alasadi qaala wuxuu yidhi taabicigaas jaءa rajulu nin baa yimid nahiig ibnu sinaan la wuxuu yimid oo la kulmay ilaa cabdulaahi bni mascuud faqaala wuxuu idhi ninkii nahiig ahaa yaa abaa wa waa kunyadii cabdullahi bn mascuud kayfa taqra'u hada alxarfa xarafkan iyo aayaddan ama kelimaddan siyaed u alifan tajiduhu amyaa'an ma alif baad akhridaa mise ya baad helaysaa min maa'in hayri maal اljannati alatii wacida اlmuttaquun fiiha anhaaru min maaءin hayri aasinin aayaddaasuu weydiinaya wuxuu idhi ma hamsaad akhrinaysa alif baad akhridaa aasin hamsu ka wadaa aasin baad akhrinaysaa mise ya baad akhrinaysaa min hayri yaasinin baad leedahay yaasinin yasnina waa qiraa'a shaada oo qataada u akhriyey aw amase waxaad akhrinaysaa min maain biyo fiiha anhaarun wabiyaal baa ku jira wa min maain biyo aan isbadelayn ama aan doorsuman ama aajoobin ama aan isbadlaynin maain mutaayiri hayri mutaayiri yaasin miyaad akhridaa mise aasin asina almaau ida taayara iyo yasna arajulu idaa ushiya calayhi way kala duwan yihiin midna waa qishyaan iyo daboolid iyo suuxid oo marka ya ficilka laga keeno markay hamz uu yahay mahmuus uu yahayna waa taayur min asina almaau ida tuula muktuhu wa lubtuhu fi اlmakaani watagayara la yidhaahda ama yasina الrajulu ida hushiya calayhi marka min hayri aasinin iyo min hayri asinin labada qiraa'un baa la yaqaanaa yaasin meeshaba kuma jirto way bilqasri aw bilmaddi qaal wuxuu idhi faqaala cabdullah mascuud wuxuu idhi wakula alqur'aani qad axsayta hayra haada su-aashuu ninkuu weydiiyey kelimadan ma hamza iyo alif mise waa ya buu la soo istaagay cabdulaahi tiibuba ka cadhoodayba muxuu yidhi qur dhan miyaa dushaad ka haysaa waxaan kelimadaa ka ahayn mise iska faduul wey wa kulla alqur'aani qur-aanka dhammaantii qad axsayta miyaad koobtood xifday hayra haadaa xarafkan waxaan ka ahayn qaala wuxuu yidhi ninkii innii la aqra'u almufasala waa nahiy ibnu sinaane innii la aqra'u waxaan akhriyaa almufasala mufasalka subca khamiisaad innaga subaxsubaxeenna weeye almufasala subca khamiisaad baan akhriyaa fii ragcatin waaxid u yidhi subaxa khamiisaad baan ku akhriyaabaa hal ragcad bimacnaa waxaa weeye saan u boobsiinayo amaaan u akhrinayo waxay ku tusaysaa taas ka tusaale qaado leeh ka dhuxul qaado subax khamiisaad oo aragtay suu iskugu noqnoqonhayo oo suurado khatara ku jiraan oo adag oo suurat اlqamar baa ku jirto suuratu xadiid baa ku jirto suurada wadaaddaha dhuunta u galaa ku jira oo wax yar haddaad mugaataba kugu istaagi lam yakun baaba iska soo istaagay iyo iqra' oo imtixaana ah. marka wuxuu idhi maxaad ka sheegi subax khamiisad baaban ka leefaa fii ragcati waaxida taa waxay kutusaysaa weeye ka tameelqaado qur-aankiisa kalina waxaa weeye ku luqluqan mahayo almufasal meeshuu ka bilowda aad baa khilaafaa imaam waaxida ayaa laga yaabaa inuu laba qowl ka yeesho xaafidna xajar fatxubaariga mar wuxuu rajaxay inuu ka bilowdo suuratu qaaf mufasalku qaaf ilaa suurat الnaas marna wuxuu rajaxay min suurat اlxujaraat inuu ka bilowdo ilaa suurat الnaas nawi sidoo kale nawina sidoo kale sida raajixa inuu ka bilowdo suuratu qaaf wey nimana dukhaan bay ka bilaabaan qolyo axqaaf bay ka bilaabaan qolyana suuratu muxamed bay ka bilaabaan saddexda madhab baana marka loo waawey u badan suuratu muxamed in laga bilaabo suurat اlqitaal in muxamed laga bilaabo in xujuraad laga bilaabo iyo in qaaf laga bilaabo xagga adiladana waxay tusaysaa in qaaf uu ka bilaabanayo min suurati qaaf ilaa suurati الnaas baa ragcad kaliya ku tukadaabu faqaala cabdullah mascuud wuxuu yidhi hadan kahadi الshicri hadan kahadi الshicri ay ataqra'u الqur'aana hadan qur-aanka maxaad ku akhrinaysaa hadan boobsin iyo dilaandirin oo ka hadda shicri shicirka sidii loo boobsiiye ah ariiqat اlcarab gabayga iyo wixii maanse ku saabsan markay tirinayaan way boobsiin jireen si marka ninka qur dilaandiliye ee shirbiye ee sanka isu geliye een neefsi lahayn een kala soocaynin ee isu sura asaguna waxaad mooddaa inuu gab yahaye uusan qur-aan akhriyaynin wuxuu hi cabdulaahi ina aqwaamun qolyo yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhriyaan laa yujaawisu ma dhaafayo qur-aanku taraqiyahum kalxamahooda ma dhaafayo waa kinaaya can cadami alfahmi watadaburi wata'ammul yani dhuunta u dhaafi maayo waa maxay waanu iska dareerinhayaane ma fahmahayaanba ma dhuuxahayaan macnihiisi ma dul istaaghayaan oo ma fiirsanhayaan walaakiin hase yeeshe idaa waqaca hadduu qur-aanku galo oo ku dhaco fi lqalbi uu laab ka soo baxaayo oo wadnaha uu ka soo baxaayo wadnahana uu taabanayo oo saamaynaya markuu dhuuxo ruuxu fa fiihi oo uu ku dego oo uu ku nagaado oo uu ku biyodhigo nafaca saaxiibkii waa anfacaabu qur-aan la dareeriyo oo la shirbiyo oo la dilaandaliyo waxma taree qur-aan la miidaamiyo oo si kaatiyana loo akhriyo macnihiisina la dhuuxo la kala sooco joogsigiisi iyo ibtidaa'igiisi iyo istinaafka la kala garto ayaa qalbiga saameeyuu yidhi walaakiin idaa waqaca qur-aanku ku dhaco fi qalb oo farasakha fiih uu ku sugnaado oo ku nagaado nafaca waa anfacaya ruuxiisiibuu anfacaya bimacnaa haddii qur-aanku ka soo markor niye aad ku akhrinayso oo ilaahay ka abaalmaray aad u ahrinayso xagganna markaad ahrinaysa aad tadabbur oo dhuuxdood wax ka fahanteed aad u marka unbaa qur-aanku ruuxa anfacaya laakiin hadday tahay waa la dareeriyaay u badannahay ah waxba ku tari maayo cabdullahi wuxuu uhi inna afdal asalaati salaad midda u wanaagsan waxaa weeye alrukuucu wاsujuud sujuuddii rukuucdaa u wanaagsan waa siduu madhabkuu qabay cabdullahi baa sidaa ah laakiin sawaabku waa maxay afdal salaati waa tuulu اlqunuud qiyaamka dheer iyo qiraa'ada dheer baa sax ah waana siduu nebigu yeeli jir alayhi الsalaaة wasalaam rukuucda in la badiyo iyo sujuudda waxay keenaysaa ragcaadku inay bataan in qiraa'ada iyo quraanka la dheerayo la badshana wuxuu keenayaa in rukuuc sujuuddu ay yaraadaan marka in sujuudda iyo la badsho oo ragcadaha la badiyo iyo in ragcadaha la koobo quraanka lagu akhri uu bato kee khayr badan sida sawaabka ah khayrulhadyi waa hadyu muxamadin sala allah alay wasalam marka karatu lqiraa'a ayuu nabigu fadili jiray laakiin madhabka saxaabiga uu qabo rag badan baa ku taageersan oo ayagu waxay deliishanayaan aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku alla wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay shaygii alle loogu dhowaanayey ninkii badiya ayaana alle kaaga sii dhow bay leeyihin oo sujuudda ah xilliga uu aadamuhu alle ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay sujuuddeeda haddaad badaysana mar walba alle inaad u dhowaato ayaa badanaysay leeyihin waxaa la isma diidayso haddaan qur-aanka iyo qiraa'ada dheereeyo sujuudda dheeraanaysa sujuud marka la badiyo la koobo oo la yareeyo iyo hal xaboo dheer oo shan jus afar jus lagu soo tukaday taasaa ka fadli badan hadday marka sujuudda badideedu ay fadli badan tahay nabigaa badin lahaa oo habeenkii boqol ragcadood iyo boqol sujuudo sujuudi lahaa laakiin maye aiwaal asabca iwaal lixda libaaxyuu ku tukan jiray mararka qaarkood toddobo habeen xadiidka axmed sunankan aad ku marteen asalkiisu maalin baa nabiga soo booqa nabigu saxaabiga anas markaasaan wejigiisa nabig waxaan ka dareennay xanuun miduusan nasanin xogow laxawna xalay uu marlay uu qandhaday nabi allow waxaa leeyay saaka wejigaada ma fiicine xalay baad qandhatay wuxuu waa qandhaday iyadoo sidaa tahayna bifadli illaahi wa tawfiiqihi waxaan ku tukaday asabca atiwaal alla kala tegay waxaad dhihi jireen toddobada nabiga ku tukaday xalay akhriyey anu xanuunsanaa weliba sabca tiwaal waa suurat اlbaqara aali cimraan nisaa maa'ida ancaam acraaf iyo yunis iyo yunis qolyana waxay dhaheen maye baraa'aha lagu bedelo meesha yunis suura towbaha lagu bedelo anfaal ha laga Eh, iyns eh, waa iskaaga dhow yihiin tbasa dheer baan ilahaya ah. toddobadaa suurad baa nabigu akhriyay waa meeqo jus waa toban jusoo wax dhiman waa toban jusoo wax dhiman baan filaya hmm. inama sabiilba toban ku egaa soo ma ahayn waa toban jus haddii yuunus lagu darana kooiyo toban bay isnoqon lahaayeenba idan nabigu sidaasuu yeeli jiray marka salaada qiraada saa u dha ku akhrinaya sujuudduna way dheeraan jirtay marka sujuudda inay yaraato qiraaduna ay badato ayaa dhaqanka nabi mxad sal wuxuu hi laa waxaan ogahay buu hi cabdulaahi ninkiibuu haddana dib ogu noqday nahiig ibnu sinaan ahaa ee qur buu dib ogu noqday innii laa aclam waxaan aqaanaa oon ogahay adugu waxaa tiri munfasal baan ku tukadayaa fii racatine anadaa'ira jamcu nadiirin annadaa'ira jamcu nadiir suuradihii isu ekaa baan aqaanaa bui isu ekaa annadaa'ir isshabbahahayay allatii nadaa'irkaasoo kaana rasul lla sal lay wasalam yaqrunu uu xidhiidhin jiray baynahunna dhexdooda uu xidhiidhin jiray yaqrunu suuratayni yaqrunu suuratayn laba suurad buu nabigu waad ka bedelaysaa suurataynkaas n bedel bay u eg tahay suuratayn baan ayuu nabigu xidhiidhin jiray qur waa dhowr qaybood waaxood weeye suurat اlbaqara ilaa suurat اtawba ama yunis waxaa la yidhahdaa asabca tiwaal baa la ayaa la wixii ka dambeeya suuradaha suuradaha boqol aayadood iyo ka badan ah hadday doon laba boqolba ha gaadheen boqol gaadho boqol iyo konton boqol iyo toban boqol noqoto ama sagaashan iyo dhowrba ha noqoto suuradaha boqolka aayadood ku dul wareega ama wuxuun dheer almi'iin baa la yidhahdaa almi'iin boqoley baa loo yaqaanaa boqoley baa la yidhaahdaa marka laga soo togo suuradaha waa un suuradaha ka koreeyo weeya haddee qaybtaa kore jirta boqolka wax aggaada haya waa wixii xaamiimyaha ka korreeya waa ogtihiin baan malinaya amya qaybta dambe ee axqaaf iyo marka la soo gaao ila axqaaf iyado waa soddon baan u malay meeqay ahayd maa khalaqa imsu aayadood bay ahayd waa soddon iyo dhowr waa soddon meelahaas marka waa waa tiwaal iyo mi'iin iyo mufasal mufasal almaaniina waa suuradaha yararka ah ee faatixiya ra'ayt aladii ina acطaynaa kuwan yararka ee ka gaaban ayaa maaanile ee soo noqnoqda marka waa iwaal iyo mi'iin iyo mufasal iyo maaani afartaa waxad way qur-aanku u kala tirsanaa saxaabada iyo taabiciintii waa kala yaqaaneen inagu laakin ayadaha warba oma hayna intuu ka kooban yahay waxaa weye waxaan ku xisaabtannaa juz iyo xisib iyo iyo subac iyo jallaad iyo maqre iyo howlahaasba inagu hawlaheenna waa sidaa idan suuradaha ishabahe uu saxaabigu le nebi maxamed waxaan garanayaa suuradihii isu ekaa ee isku qaabka ahay ee ragcad iskuu geyn jiray baan aqaanaa ma xagga gaabna dheerarkay iska shabbahaan suuraduhu innii la aclamu anadaa'ira ay alashbaah suuradihii isshabbahaayey ee isku dhowaa ma xagga tirada suuradaha ma tirada iyo aayadaha mise waa xagga macnaha sawaabku waa xagga macnaha nabigu calayhi salaat wasalaam suuradaha isku macna dhow ee isku qadiyad ka hadlahaya ama isku meel u socda ama isku qiso ah ama isku shay ku soo noqnoqdo ayuu israacinaya saa darteed wa inagu abu dawud bayna ku soo marray wanaaicaad iyo salo nabigu racad geynaya wanaaicaad iyo sa'alo ragcad buu iskugu geynaya ida shamsu ku wirad iyo duaanna meel bu iskugu ida amsu ku wirad meeqa ayadod ee feeriya ma xusuustee duaan baa ka badan mise ku wirad way ayada yarar tahay eshow ma sahlan hawsheeda labaatan iyo sagaal axqaafna dukaanna waa imisa u fiirsada ida shamsu ku wirad iyo dukhaan way ishabbahaan qiyaamo iyo kufaar meesha ku dambaynayaan ahlu khayr meesha ku dambayn macaalka gaalada iyo kuwa mu'miniinta iyo adduun la rogoy iyo aakharo howlahaasay labadasood ku dul wareegayaan ya duqaan konton iyo sagaal maxaad ii khaladeen marka ninkii marka hore ii dhiiba ahaa kaarka aan jirin aad bay u kala badan yihiin labaatan aayadood bay dheerta soo maa isuma dhow suurado aad u kala fog aad u kala badan yuu nabi isu keenayaa maadaama isku macno waxaanay hadda qolyahan mucaasiriinta u yaqaanaan alwaxda almawduuciya la yidhahdaa alwaxda almawduuciya aayadaha iyo suuradaha macna guudoo isku mida tooganaya isku qiso dhow xagga xikamka ku jira mawaacidda ku jira qisaska ku jira akhbaarta ku jira ayuu nabigu jamcinaya laakiin hadda aduu macnihi aadan garanaynin waxaa weeye uun dabada un ka galooy meeshaad istaagtana arag bay iska noqonaysa macnahaas u jeeda uma qaama cabdulahi cabdullahi ibn cusub iska istaagay markuu intaa u sheegay wadaadkii nayig ibnu sinaan ahaa fa dakhala calqamatu calqamaa galay calqamat ibnu qays ardaygiisa khaaska ahaa weeye ee qiraa'aadkana ka bartay qur ka bartay cabdullahi ibn masuud saxaabadii ee ninka ugu yaqaana qur-aanka ahaa fadakhala calqamat bnu qays anakhaci baa galay fii iri ay badahu ay bacda mascuud ayb markuu abdullah masud intu intaa sheegay uu naga tegey yaa calqama yimid uma kharaja waa soo baxay calqama soo baxay faqaala wuxuu yidhi qad abaranii biha qad akhbaranii biha wuu ii sheegay macna waa maxay marka hore hawshaa sheegay cabdulaahi wuu ogaa wuu maqlayay ayagaa diro waxay dheen istaago bal noo soo weydii cabdullah marku intuu tegay gurigiisa galay yuu ka daba tegey gurigiibuu ka dabagalay wuxuu dhahda hawshii nadaa'irtii suuradihii isku midka ahaa isku dhowaaha ee isku macdhowaan nabigu uu ragcadaha ku kulmin jiray noo fadakhala calqamatu calqamaa galay bacda khuruuji ibn mascuud weyahaadi fii irihi ay fii caqibihi wuu ka raadkiisii buu qaado waa ka daba uma haraja waa soo baxay faqaal wuui ahbaranii biha waa ii sheegi qaala bnu mayr wuxuu uhi fii riwaayati xadiikaas munkuu warinay jaaa rajulun baa yimid oo min bani bajiilata reer bani bajiila ilaa cabdilahi bn mascuud buu u yimidoo waa ninkii nahig ibnu sinaan ahabu qoyskiisa kugu daraya walam yaqul muusa dhihin numayr fii riwaayatihi jaaa nahiig ibnu sinaan muusan dhihin wuxuu ku gaabsaday keliya jaaa rajulu min bani bajiilata waana nahig ibnu sinaan baa laga warramaya waxadda abu kuraybin xadaثna abu macawt ضr mxamed bn khaasim can ilacma sulaymaan can abi waa'il qaala jaءa rajul ilى cabdillah mascuud buu u yimid yuqaalu lahu lagu magac dhabo nahiig bnu sinaan bimili xadiiثi wakiic xadiika wakiic haddaad marayseen wakiic can ilacmash baynu soo maray can waa'il can abi waa'il cafwa ayuu ninkan la yimid weeye oo hadda marka abu mucaawiya inagu soo kordhay hayraase yeeshe annahu qaala abu mucaawiya wuxuu ku daray riwaayadii asagu fajaءa calqamatu calqamaa yimid liyadkhula calayhi si ugu galo calqamaa bannaanka ka yimid bay hadda u eg u socday inuu cabdullahi mascuud la kulmo xali cabdulla hadduu sidaana yidhi waana naga tegey guriguu galee ka daba tago su'aashaana noo soo weyddiin lahu waxaannu ku nidhi salluhu waxaad soo weyddiisaa can innadaa'iri suuradihii samida ahaa innagu sami bay noqaanaa agga lafdiga ah waan inagu naqaanaa soo maa suurahibri suure way issamiyaan way isu egyiin xagga alfaadaynu u jeednaa iyo aayadaha nabigu wuxuu asagu u jeedaa waa isku macno dhow yihiin isku qisooyin bay ka hadlahayaan aayad aayad lamida ah baysan jirin aayad aayad lamidaba ah yaysan jirin hadda suuratu dukhaan iyo suuratu takwiir hal aayadoo aayad kuma jirto laakiin hmm, macnahay ka midaysan yihiin salhu weydii can ilnadaa'iri suuradii samidaha ee isu ekaa xagga macnaha allatii suuradaasoo kaana rasuullah yaqra'u biha uu ku akhriyi jiray fii rakcatin waaxida fadakhala calayhi waa u galay fasalahu waa weydiiyey uma kharaja calayna waa nugu soo baxay oo faqaala wuxuu yidhi cishruuna suuratan min almufasali fii ta'liifi musxafi cabdillahi mascuud weeye waa labaatan suuradood oo annaas qaybaha dambe hoose ilaa suurat اlaclى yaa munfasil ku egi wadaaddaa yidhaahda min suurati qaaf ilaa aclaa buu ku egyahay qolya walleyl bay gaadhsiiyaan qole waxay dhaheen maya qaybteennu allah akbarta aan bilaabi jirin soo garanmay markaan subcinayno meel baan allah akbar ka bilaabi jirray mise waad ilowdeen waduxaa baan allah akbarta ka bilaabi jirray hawlihi o dhan baad ilowdeen haddee halkaa wixii wixii ka horreeyana waa mufasil adaa yidhahda sayiduna noqota almuhim waa labaatan suuradood oo min almufasali xaggee fii ta'liifi ay fii tartiibi musxafi cabdillaahi wey cabdullahi bn mascuud musxafkiisii siduu u tartiibsanaa suuraduhu tartiibkooda waa inaga ka soo hadalladda ka hor wadaaddu waa isku khilaafeen tawqiifi oo nabigaa laga qaatay mise waa ijtihaad saxaabo qolyo waxay rajaxaan inuu ijtihaad yahay aniguse waxaa ila quman inuu tawqiifi yahay wadaaddaha marka qabo waa ijtihaadda xadiidkan ah, bay deliishadaan oo wuxuu tusahayaa taaliifka cabdulaahi tartiibka uu tartiibiyey musxafkiisu u qoraa suuradu iskugu xigeen inuu ka duwanaa siduu sayidina cumaan musxafkiisa cumaaniga u tartiibsanaa in marka masaaxiftu siday suura u kala dambeeyaan ama u kala horayn ay iskhilaafaan waxay deliil u tahay in tartiibinta suuraduhu ay ijtihaadi tahayoo aysan ahayn tawqiif iyo itibaacan nabiga laga qaatay daliilka waxaa lagaga jawaabi karaa sida qiraa'aadka ay isu khilaafsan yihiin xagganna ay tawqiif iyo itibaacu yihiin yaa tartiibkuna iskhilaafka suuradaha isagoo itibaac iyo tawqiif ah suurad baa suurad laga hormarin karaa fii fii qira'atin maxaanku idhahdaay wa tartiibin uu nabigu u yeedhiye saxaabi mid kalaa ta'liif kalena waa laga dibmarin karaa fii riwaayati saxaabiyi can rasuuliillaah idan marka tartiibka tawqiif wuu noqon karaa ijtihaadina waa noqon karaa wadaadu lakin waxay rajaxaan inuu yahay ijtihaadi tawqiifkuna culamaa qaba asagaana ila quman idan riwaayadii aan ku soo maray abu daawuudka ayuu nabigu soo qaatay sharxiisa uu tiriyey sunan abu daawuud aanu eegna hadda raggiina sharxaysta fiiriya nabigu wuxuu ku tukaday alraxmaan wاlnajmi fii rakcatin suuraة الraxmaan iyo wاlnajmi fii rakcatin waaxida wاlnajmi iyo alraxmaan iskuma xigan waa loo dhexeeyaa soo garan maysaan laakiin waa isku macno dhow yihiin isku macaani bay ka hadlaayaan واqtarabat الsaacaة wاlxaaqa fii rakcatin اqtarabat الsaacaة waاnshaqa اlqamaru iyo alxaaqaة malxaaqa fii rakca alxaaq iyo اqtarab waxaad moodaa inay isku macnoba ka hadlahayaan waad aragteen wاطuuri wاdaariyaati fii rakca wاطuuri wadaariyaatu isku xigana ragcad waaxida xaggana waa isku macnoah wاlwaaqica wnuun suuraة nuun nuun wاlqalami wma yasturuun iyo iyo suuraة اlwaaqica ayaguna waa iska agdhow yihiin fii rakca nuun wاlqama yasturuun wasa'la saa'ilu wالnaasicaat fii rakca macaarij iyo naasicaadna hal ragcad waylmuطafiin wacabasa fii rakcatin suuraةu cabase iyo suuraة اlmuطafiinna fii rakcatin waa iska agdhow yihiin ayaguna wاlmudair wاlmuzamil labada labama kala qaadi kara ayagu labadaani waxaad moodaa in isku suurad ba yihiin fii rakcatin whal ataa calى اlinsaan wlaa uqsimu byowm اlqiyaama fii rakcatin suuraة اlinsan suuraة اlqiyaama ayaguna waa isku mid macaanida marka waa inaad garanayso oo alwaxda almawduuciya mixwarka iyo udubdhaxaadkay suuraddu ku dul wareegaan macnahooda aad fahmayso kadib aad isu keento ma aha inay suuraddu isshabahaan fii jamiici اlmasaa'il iska shabahaan ee waa maxay alwaxda almawduuciya mawduuca iyo mas'alada udubdhaxaadka oo suuraddan ay ku dul wareegaysa iyo tanoo nabigu fiirinaya waa isu keenaya waa isu keenaya marka hal taca linsaaniya laa uqsim biyowm alqiyaama isku baab weeye waa isku baab wcama wاlmursalaati fi racة cama suuraة الnaba iyo suuraة اlmursalaat fi racati wاdukhaan waida الshamsu kuwirat fi racati suuraة الtakwir iyo dukhaanna fi racati ishruuna suurata min almufasal baa la yidhi maxaa suura dukhaan meesha soo geliyey maxaa yidhi xaamiimyada iyadu ahayd waxay culimmadu leeyihiin riwaayadna way u keeneen musxafka cabdullahi bn mascuud almufasal wuxuu ka bilaabanayay suurat اljaaiya suurat اljaahiyana ka horaysa fii tartiibi ibni mascuud cala اdukhaan suurat اljaaiya ina fi samaawaat weeye suurat اljaaiya dukhaan axqaaf saasay hawsha ugu socotaa asagu muxamed fatix iyo xujuraad saasay u ahayd marka dukhaan waxay ka tirsan tahay fii musxaf abdulahi mascuud min almufasali ayb qaabkaasuu marka nadaairta sidaas wey xadna sam ibrahim abarna ciisa bn yunis xadana acmash sulayman fi hada isnaadi binaxwi xadiii wakiicin waabi mucaawiya ila ninka hadda soo kordha waa kuma waa ciisa bnu yunis ibn abi isxaaq asabiici oo acmash ka qaadanaya sida wakiic iyo abi mucaawiya ay oga qaateen wa wuxuu yidhi marka ciisa fi riwaayatihi innii laa arifu ninka odhanaya cabdullah mascuud innii laa arif waxaan garanayaa adugu waxaa tir waxbaan dilaandeliyaaye innii laa arif waxaan garanayaa annadar muxuu saa u leeyahay ninka qur-aanka dilaandilinaya ee saa u dildilinhaya macnuhu nabigu eegayay ama tixgelinayey iyo fahamku suubanuhu ummadu u tilmaama ku tirtirsiiye ma ilaalinin buu leeyahay haddaad fahmayso munfasal wuxuu yahay iyo waxa ku jira iyo nabigu siduu u jeclaa maadan dilaandiliseene oo mufasaloo dhan firac maadan ku akhrin maxaad samayn lahayd suuradaha isu ee isku macnaah ee waxda muqdi uu ka dhaxeeyo ee dubdhaxaad ku dulwareegaad yaad isku ururin lahayd tan halkaa geli kuwan halkaa geli laakiin alaabtan sanka ka gal ah nin gabay tirinhayaad ila tahay buuhi alatii nadato kaana yaqra'u bihinna rasuul lahi inatayni fii ragcatin yaqra'u yarau bihina rasuullahi buu haddana waanatayni buu soo celin marka yaqra'un baad soo celin yaqra'u inatayni labuu akhriyi jiray fii rakcatin waaxida cishriina suuratan buu akhriyi jiray nabi sal ly slam fii cashri rakcaatin toban ragcadood haddana qaab kale kugu sheegay saxaabigu wuxuu ku yidhi nabigu labaatan suuradood ayuu bacda alfaatixa akhriyi jiray toban ragcadood buuna ku akhriyi jiray toban ragcadood ragcaddii maxaa gelaya laba suuradood haddaba xadiidkan cabdullah bn mascuud wuxuu makhraati kacayaa xadiidkii ibnu cabbaas iyo hooyadan caaisha aynu soo marreen dheeraa ee ku saabsanaa qiyaamulaylkii suubanaha iyo watirkiisii intuu ahaan jiray iyo siduu qur-aanka u akhrii jiray xadiidka caaisho iyo kii ibnu cabbaas baa ugu dheeraa aynu soo marray waxay ku dul wareegayeen qiyaamuleylka nabigu inuu ahaa toban ragcadood marka watirka laga reebo toban ragcadood buu u badnaa biduuna witrka haddii lagu daro kooiyo toban saddex-iyo toban buu tegi jiray ibnu sacuud muxuu ku yidhi toban ragcadood oo lagu akhriyey labaatan suuradood idan witrkiis nabigu wuxuu noqday weeye asaguna toban wuxuu waafaqsan yahay u markhaati kacaya riwaayadii ibnu cabbaas iyo caaisho xadana شhن فaruq الxabaطي xadana maymuun cafوا mahdi بn maymuun الأsدي xadana waaصل ibn xayaan الأxdب can abi waa'ilin waaصل الأxdب hadda wuxuu mutaabacaynaya acmash so sidaa ma aha qaala wuxuu hi abu waa'il hadowna calى cabdillah mascuud baanu ku kal lahanay yowman maalin maalmaha ka mid ah bacdama sallayna alghadaata intaanu tukannay salaadda subax kadib fasallamna waanu ay salaam alistidaan salaanta lagu idan qaadan jiray baanu ku salaannay bilbaabi cinda albaab albaabka intaantaanoo isku quminnay yan assalaamu calaykum yaan idhi ma soo gallaa ilaa ardada waagi hore culammada guryahay ugu tegi jireenoo meeshuu fadhiya lagu tegi jiro cilmiga lagaga qaadan jiray oo saasay ahayd faidaa huwa jaalisun afan faadina linaa wuu noo fasaxay oo wuxuu ihi taabicigii abi waa'il ahaa famakana bilbaabi hunayatan famakana bilbaabi albaabkii baan ku nagaanay oon joognay hunayatan in nabar in yar wax yar baan fadhi albaabkii taagnayn soo galii la daf maanan dhihin maanan ku yaacin xogo yar sugnay cagtaan yar qabannay qaala wuxuu idhi fakharajat iljaariyatu gabadhii baa soo baxday faqaalad waxay tii alaa tadkhul maad maad soo gashaan soo galaa mar hore ladin yidhi maxaad albaabka la tubantihiin waa horaan gabadhi iidanka siisayba fadakhalna waanu galla faidaahu waa jaalisu yusabbixu waaba asagoo fadhiyo wardinaya cabdullah mascuud waaba fadhiyaa yusabbixu alluu nasahya subxaan allahi wabixamdi subxaan allahi alcadiim iyo wixii la halmaaloo ku wardinaya faqulnaa waxaanu nidhi faqaala wuxuu idhi cafwan maa manacakum maxaa idiin diida an tadkhuluu inaad soo gashaan waqad udina lakum ayadoo laydiin fasaxay mar horaabaa laydin soo galee maxaad inta albaabka u taagnaydeen faqulnaa waxaannu ku nidhi laa wax noo diida ma jiro inaan soo gallee ilaa annaa danannaa waxaan malaynay anna bacda ahlilbeyti naa'iman bay yidhaahdeen waxaan isnidhi maogtahay xilkas baa la noqdaaye soo galay markana la yidhi waxaan idhi bal inta reerkuu ka yar diyaargaroobayo aynu yar sugnaan isniilay dheheen wax kale ma jirin danadna waxaanu tuhunnay ama malaynay waxaa nugu soo dhacay wey oon isnidhi waxaan isnidhi wey ma aha waxaan isnidhi iyo waxaan malaynay maluhu waa inuu ammaaraad iyo qaraain ku dhisan yahay waxaad adigu iska dhaadhicinna waa howlo kale danadna waxaanu isnay anna bacda ahli اlbeyti dadka guriga jooga qaybo ka mida ah naa'iman waajifa ah, ila waa salaad suxub marka dad baaba jiifi karo ah, haween macduura baa iska jira oon tukanayninba ah, dumar baa iska jira macduur ruux xanuunsan baa iska jira ruux intuu tukada baladyar xalay hurdada ku xumaydoo yar qaylooshan baa iska jira ama bal amaad hurda heshaa waxaan idhi baa lahaa yarta hoose u yarkaadiye intaan bay naga hayd xilkasni bay xumaan ma jirin sheekhow baa la yidhi qaala cabdulaahi tiibaba ka xanaaqayba danantum waxaad malayseen biaali ibni ummi cabdin ummi cabdi wiilkeedii carruurtiisii iyo aflatan halmaamid uu rabbi halmaansan yahay ma xilligan xilli la seexdaa buu soo bacd alfajar ma aha soo xilligii la wardin lahaa ma aha soo adkaaru sabax ma aha soo xilligii laga warsugi lahaa qorax inay soo baxdo iyo adduunka la rogi la fiiriya maaha maxay tahay salaada tuko haddana taxta busta sii gal hawshaasi hawsha aniga ma qabatuu yidhi saydanka noqotay cabdullaahi baa hawshuu qabtay nimanka waa ama ka filaysaan biaali ibni ummi cabdin ummi cabdi waa waa cabdullahi hooyadii baa loogu daraya haflatan ay billah haflatan can الطaaca haflatan can اlkhayraat fii mawsim اlkhayraat xilligii uu nicmadu degaysa inay ka seexanayaan miyaad u qadateen qaala adu intaa marka waxay kaga jawaaban mala waa iska aamusan hade qaala wuxuu idhi uma aqbala waa sii jeestay yusabbixu inuu tasbiixdii wali wado wardigiisa buu iska watay xataa danna ilaa u maleey anna ashamsa qoraxdii qad alacda inay soo booday faqaala wuxuuhi yaa jaariya gabadhay undurii hal alacat bal eeg inay qoraxdii soo boodoo soo baxday qaala fanadarat faidaa hiya lam taluc way fiirisay qoraxdii weli ma soo bixin faaqbala yusabixu wardigii buu sii watay xataa idaa danna markuu maleey anna shamsa qoraxdii qad alacda inay soo booday qaala wuxuuhi yaa jaariya gabadh yahay bal unduruu eeg hal alaca qorax inay soo baxda iyadoo damada qabta fa nadarat faidaa hiya qad alacad way soo eegtay iyadoo soo booday aragtay faqaala markay tiri qodax way soo baxday cabdulaahi wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii aqaalana yowmana haada soo bixidda qoraxda soo baxaysa waxay u baahan tahay in laga lakin annaga waxay iska noqota wax iska caadi ah wax culayso kugu haysaba qoraxda soo bixiddeeda iyo soo bixid la'aanteedu waxaad aduu sugaysaba maaha haddaynu innaga soomaalina wayna taqaanaa ilmaanka allah inagu badan hadda iyo taacadiisa alxamdu lilaahi ilaahay baa mahadle alladii eebbaha aqaalanaa noo cafiyey yowmana maalinkanaga haadaa kan ah iqaaladu waa in khaladaad gashay laguu cafiyo adoon xaq u lahayn laguu buradaayo aqaalanaa reer noo qalleeyo wey afkii carruurta dhallinyarada aan nagu qabanin ilaaha noo cafiyey noo saamaxay noo daayey yowmanaa haada maalinka maanta faqaala mahdi wuxuu uhi wa axsibu waxaan mahdi ibnu maymuun oo ardaygii waasil ah qaala walam yuhlikna bidunuubina dembiga aniga aan halaagin bimacnaa adduunka aanagu rogin galbeedna qoraxdaan ka soo bixinin faqaala rajul min alqowm wuxuu yidhi qara'tu lmufasal albaalixata kullahu waa ninkii ibnu sinaan aad garanaysaan soo marteen almufasal subaxa khamiisaad baan akhriyey albaalixata xalay kullahu dhammaantii faqaala cabdullaahi wuxuu idhi hadan ka hada shicr atahudu alqur'aana hadan ka hada shicri baa kuu qadaran ma qur-aankii baad u boobsin oo u dilaan dilinaysaa sida gabayga loo booboo kale ina laqad samicna alqaraa'ina annagu waxaanu maqalay oo nabiga ka qabsannay alqaraa'ina jamcu qariinatin qaraa'in baadda inay dhigan nadaa'irta bay la macno tahay annadaa'ir aad soo marayseen bay la macno tahay qaraa'intii iyo nadaa'irta qur-aanka isku ah, wa innii la axfad waxaan xifdanahay buu uhi alqaraa'ina alatii kaana yaqra'uhunna rasuul lah sal ly slam isku midka ah ama iska ee rasuulku ku akhriyi jiray witrka iyo salaatuleylka yaqra wuxuu akhrihi jira nabigu aa min almufasali wa suuratayni min aali xaamiin nabig wuxuu akhrihi jira weeye siddeed iyo soo maray labaatan suuradood oo mufasalka ah riwaayada hore riwaayadii hore waad soo marteen riwaayadii wakiic caynlacamash can abi waa'il waad soo marteen tii abi mucaawiya caynlacamash can abi waa'il waad soo marteen kulli kuma jirin siddeed-iyo toban suuradoo mufasal ah iyo laba xaamiim ah xaamiyadu waxay ka bilaaban jireen axqaaf waxayna iyo wa suuratayn laba suuradood oo min ali xaamiim markaa saasay labaatan ku noqonayaan iyo wa suuratayni idan xaafid bin xajar wuxuu yidhaahdaa naqdinayo masaladan uu ka hadlaayo isagaa ugu fiicnin ka hadla intaan arkaye wuxuu riwaayadan waxaa la tafaruday inta xadiidka ka qaadatay abu waa'il iyo inta cabdulaahi ka warisay iyo saxaabada kale wariyo o dhanba labaatankaasay sheegeen cishruuna min almufasali bay sheegeen siddeed iyo in la yidhaahdo oo laba suuradoodna xaamiim laga dhigo xaamiimyaasha laga dhigo waxaa la tafurday wasil ibn xayaan alaxdab saa darteed muslim gadaal u geeyey min baabi mutaabacu ku keenaya nawowi iyo qurtubi iyo qaadi ciyaad iyo xaafidku waxay isku day inay jamceen oo waxay maadaama ninku nin iqa'a ah yahay aan dhahno iyo wa suuratayni laba suuradood oo ixdaahumaa ay tahay min aali xamiim ixdaahuma min aali xamiim maxaan saa u leenahay riwaayo kalaa caddaysayo maadaama musxafka cabdulahi mascuud dukhaan iyo jaafiye iyo xamiim oga tirsan yihin mufasalka oga tirsan yihiin hal suuradoo ka mida xaamiyaasha oo dukhaan ah iyo suurad kaloo mufasala isku qabo iyo wa suuratayni ixdaahumaa min aali xamiim wahya ha loo jamciyo wadaadka waasilana ha badbaadiyay leeyihi warkaa ma xumo ama kartaa waa taqliib taqliibkaana ka fiican inaan lasdhibinba haddaan axqaaf iyo jaaiyo ama jaaiya dukhaan iyo labaatan iyo siddeed iyo toban suuradood subxa khamiisada aan isku qabto maxaa lay dhihi haddihii labaatan suuradood wuxuu akhriyey subxa khamiisaada taqliiban alqamarayn iyo cumarayn oo kale weeye taqliiban dhanka loo badnaa umbaa loogu magacdaray wey culays ma macnahaasna waa ku jiraa meesha xadaana cabd bn xumayd qaala xadaana xusayn bn cali aljucfi can zaa'ida ibn qudamata aaqafi can mansuur muctamir asulami can shaqiiq ibnu salm abu waa'il magaciisi wey qaala wuxuu ihi taabiciga jaءa rajulun ba min bani bajiilata yuqaalu lahu nahiig ibnu sinaan la yidhi ilaa cabdilahi buu u yimid faqaala wuxuu ihi subaxa khamiisad baan ku akhriyaa fii ragcatin waaxida faqaala cabdulahi wuxuu idhi hadan ka hadda dareerin sida shicirka gabayga loo dareeriya maansada oo kale un soo maaha guurow meesha ku haysaa laqad calimtu anugu waxaan ogaaday anna daa'ira suuradihii ishabahay suwaka xagga macnaha allatii kuwaasoo kaana rasuula yaqra'u bihinna uu ku akhriyi jiray salaaddiisa iyo qiyaamuleylkiisa yaqra'u suuratayn laba suuradood buu nabigu akhriyi jiray fii ragcatin waaxida ku akhriyi jiray labaatan bay markaa noqonayaan suuradood fii cashri ragcaati xadiidka marka cabdillahi mascuud axkaam badan baa ku jirto waxaa ku jira hadda aynu maraynay gabadha uu la hadlayay hadlayey khabarulwaaxidu inuu xujo yahay xataa fi اlumuur اlmaxsuusa alxisiyaat qorax bannaanka ka soo baxaysuu gabadh dirahayaa jaariyadda oo adoon oley soo fiiri marka ruuxa waaxidkaa warkiisa in la qaban karo haddaan la tuunsanan baa ku jira waxaa kaloo ku jira dumarku warkooda hal haween xataa in la qaban karo fii bacdi almasaa'il waxaa kaloo ku jira adooga xubsan kara inaad mala wax ku dhisi karto cabdulahi intuu istaago ayuu asagu ishiisa ku cilbixi karay laakiin ma istaagina haweenay yidhi iisoo hubi warkeeda wax ku dhisay warka gabadhu wuxuu faa'iidanayaa dhanni iyo malo aduguna warkaadu yaqiin weeye marka alcamalu bidanni maca imkaani اlyaqiin baa ku jira waxaa kaloo ku jira sida ay saxaabadu ugu dadaali jireen allah ee wardiga iyo wakhtiga khayraatka inay ka faa'iidaystaan shay walbo aan inagu nimco u arkayna nimco u arkahayeen iyo intay alla muraaqabaynayeen iyo siday qiyaamada oga baqahayeen wاladiina aamanuu mushfiquuna minha yaan ka bain yaan qiyaamo ka baqin ninkaan aaminsanayn ninkaan aaminsanayn kama baqo laakiin ninka aaminsanaya yaqaana yushfiq qolyaa waxay dhahdeen xanafiyaah ninka intii la war aakhare ka cabso war soo qiyaamo ma lihin war dhinacaada hawarbaa iskale ee dhiryaha qiyaamaad sheegaysa nagala tag waa kaafir bay dhaheen warka waa war fiican ninka xataa laga dareemayn inuusan geerida ka cabsanayn waa kaafir bay dheheen maxaa jira qur-aankaa yidhi aakhare iyo qiyaamo iyo ka cabsada almu'minuuna biha ninkan ka cabsanin ma rumaysna weeye hawl khatara alishfaaq min albacثi waalmacaad اlukhrawi wa min iimaani اlmuslimiin masaa'il badan baa ku jira xadaثna mحamed mثنى بن bشhاaر bundar qاal بن mثنى xadna mحamed بن jacفر gundar xadaثna شhucbaة can camr muraة الhamdani أnahu samca aba waa'ilin hadda waxaa la mutaabiceeyey acmash ba haddana la mutaabacaynaya waxaa mutaabacaynaya camr murata annahu samca inuu maqlay abaa waa'il buu inoo sheegay waxaa kaloo lasii mutaabic mansuur isaguna shaqiiq ka sii waranaya isna waa mutaabic kale waana soo maray ana abaa waailin baan maqlayba yuxadi isagoo ka sheegaya ana rajulan baa jaa u yimid ila bni mascuudin faqaala wuxuu ninkii jaa'iga ahaa inii qara'tu lmufasla leylata kulahu fii rakcatin waaxida faqala cabdullah wuxuuhi hadanka hada shicr faqaala cabdullahi laqad caraftu nadaa'ira adugu garan maysid wey qur-aanka ma fahansanid kumana dhaadhicin aad baad xifsanaadte allatii suuradahaasoo kaana rasul la sal slam yaqrunu min alqiraan wuu xidhiidhin jiray nabigu baynahunna dhexdood isku qaban jiray iyagoo xataa aan isku xigan mararka qaarkood fadakara wuxuu sheegay cishriina suuratan min almufasali labaatan suuradoo subca khamiisaad ah yaqra'u suuratayn suuratayn labalabuu nabigu ahri jiray fii kulli ragcatin racad walba saasuu yeeli jiray wey marka sidaa uu nabigu yeelay ha la yeelo ha lagu daydo qur-aankan hala tadabburo yaana la dareerinoo la dilaandilinna iyadooy bannaantahay in la boobsiiyo la dareeriyo axaadiisna ay tuseen haddana waxaa weye waxaa fadli badan tartiilka iyo tartiibka maqsuudkii qur-aanka in la dhuuxo oo la tadabburo ah kitaabun anzalnaahu ilayka mubarakun liyadabbaruu aayaatihi baa laisku ogaa liyadabbaruu aayaatihi yatadabbaru alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha waa in marka tadabburkii baa meesha ka baxaaya marka waxaa laga hadlay wuu bannaan yahan leeyahay boobsiinta bannaanna waa boobsiinta xarafka makhrajkiisa aan lagu ciyaaraynin sifadiisana la dhowrahayo hadday laakiin xarafkii makhrajkiisii iyo sifadiisiba lagu tumanayo taasi qur ma aha waa haddanka hadda shicrid uu imaamku sheegay waa la iska ilaaliyo boobsiinta bannaan cinda ahlilcilm waa adoo codka yar dadejiya maca muraacaati almakhraji waasifa muduuda anaa ka qabsanaya xadka ogu yar hadaad doonto fawaasishana ilaalinlaya iyo wuquufaadka qur-aanka ilaalinlaya qaciga wasliga istinaafka ibtidaaga iyo adoo ilaalinlaya haddaad doonto meeshii jaa'iskaydba aad haddaad doonto wasli side ila qur-aanku leeyahay iska wad hawshu ma ahe baabu ma yatacallaqu biاlqira'aat wuxuu baab iyo wixii ku lug lahaa aynu kitaab alqur'aan ma yatacallaqu wuxuu ku xidhan bilqira'aati wax ku saabsan qiraa'aadka qur-aanka qira'aadka qur-aanka waa inagii soo marray ee habeen hore xadiidkii badnaydeen soo maraynay khulaasaduna waxaa weeye axaadiis dhowra waxay ku timid kutubtii hore oo dhan wixii kitaaba ama suxufe lagu soo dejiyey min abina aadam ilaa ciisa calayhim asalaatu wassalaam waxaa lagu soo dejiyey biqiraa'atin waaxida wa min baabin waaxidi min الsama axaadiis baa caddaysay kutubtii naga horraysoo dhan ee kitaabkeenna furqaan ka horraysoo dhan hal albaaboo samadana waa laga keeni jiray hal qiraa'ana waa lagu soo dejin jiray ama kitaabka qur'aanka faunzila calى sabcati axrufin wa min sabcati abwaab min الsama xadiiska sidaas tilmaamaya toddoba albaaboo samada ah, yay qiraa'o walba si goonaan looga keenay toddoba qira'ana qur waa lagu soo dejiyey toddoba luqaad ama lahjo ama axruf waxaa tiradaba sabcatu axrufin wa sabcatu abwaabi min alsamaa waa miiso gooni ah miiso gooni ah laga hadlayaa masaa'il ku saabsan xadana axmed bn cabdillah bn yunus التmimi اlyarbuuci xadana زuhayr ibn mucaawiyaة الjucfi xadana abu isxaaq الsabici qaala wuxuu yhi ra'aytu rajulan nin baan arkay sa'ala weydiiyey alaswad bn zayd naqci weydiiyey wahwa yucallimu اlqur'ana fi اlmasjid wahwa aswad bn zayd naqci weeye yucallimu اlqur'aana qur'aanka ku baraya ummadda fi اlmasjidi ku baraya anagu idin soo sheegay masjidka in la dhiso iyo in ummadda qur-aanka lagu bara isma diidayaan qaybtaa dambaa loo goyn karaa in ummadda qur-aanka lagu baro geeskaasaa loo xidhi karaa xilligan xilli salaadeed ahayna masaajidku ciddada iska yahay yaa carruurta aan masaajidka ku ciyaaraynine edabta leh ee roonroon lagu qur-aanbari karaa dadka waaweyn baa lagu qur-aanbari karaa kuwa masaajid ku ku matagahaya ku kaajahaya ee ee kii tukanaya sanka farta ka gelinhaye ama xagga dambe ka taabanaya kuwa masaajidka ayagu la keeni maayo hadduusan waalidkooda oo ilaaliyo uusan la soconin lann masaajid waa in la ixtiraamo ayib oo laga ilaaliya hawsha xadgudubka ah asagoo marka qur-aanka ku baraya masaajidka gudihiisa dad ku barahaya ayaa nin su'aal weydiiyey faqaala wuxuu ihi saa'ilkii kayfa taqra'u hadi اlaaya aayaddan seed u akhridaa fahal min mudakirin seed u akhridaa buui mudakir adaalan am daalan ma daal muhmalaad akhridaa mise deel dhibiclaad akhridaa daal mucjamaad akhridaa qaala wuxuu idhi bal daalan baan ariya daal baan ahriya maxaa deel meesha keenaya aan maqalla wey samictu cabdalla mascuudin yaquulu samictu rasul sal ly slam yaquul fahal min mudakirin mudakir qur-aanka waanu fududaynaye ku cibro qaadanayo kuwaana qaadanayo ku xusuusanaya alle ma jiraa mudakir daalan taalu ifticaalkii baa daal loo badaya deelkii waa laisku marka mudakir waa in la akhriyo asalkiisna waa mutadakir buu ahaa idan wuu u saxay wuxuu idhi daal meesha ma yaalla waa deel sida ummaddu u yaqaan inagu deel baan dhanaa carabtuna waa daal deel waa af soomaaligeenni inagu waan imanayna deel baan leenahay iyo ehli iyo ehel howlaha waa howlaheenni waa iyo daal oo saa loo hagaajiyo aadaan baa inagu dhahnaa afcarigan waa maxay waa adaan adaan oo gaaban inaguna waa aadaan qole waxay dhaheen eedaan bayba dhahaan kuwo kale iyagu soo sida ba ku leeyihiin ayib hawlaheenni lahajeedkeenni wey وxadana mxamed musan bashar bundar qaala bn musan wuxuu yidhi xadana maxamed bn jacfar qundar xadana shucb xajaaj can abi saq an idan yaa la mutaabacaynaya زuhayr زuhayr yaa ku raacay شhuعب عن أبي ساق عين الأسود عن عبد الله عين صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف xarفkan jumladan kelimada أkhriya jafhaal min mudakirin waa qراءaة الجamاعة wey qراءaة الجamاعة sidaas weeye baate muuse khilaafi jirin wey idan qiraa'aadka in la xafdiyey oo nin walba uu riwaayo leeyahay ayaa lagu sheegaya waxadaana abu bakr bn abi shaybata wa abu quraybin wاlafظ labi bakr lafdigaan sheegi doona abu bakr bn abi shayba iskale saxib اlmusanaf qaala waxayna labadii sheekh abu qurayb mxamed cala iyo ibn abi shayba xadaثna abu mucaawiyat اdariir can lacma sulayman can ibrahim الnakhi can calqamat bni qays wuxuu yidhi xaabn xajar sanad qiraa'aad lagu wariyo asanada ugu qiimo badan buu ku jira sanadkan buuhi qiraa'aadka qur-aanka asaaniidda lagu wariyo asaaniidda ugu qiimo badan min asaxi isnaadin yurwaa bihi alaxaadiiu buuri ninkuu qira'adan ka hadlay hadda aanu soo wadno waad artaa hadda isdaba fadhiya aba mucaawiya ahbat الnaasi fi اlacmash sunayn mihraan jabalkii reer kuufo weeye ibraahim nakhac warkiiba jooji yaa daba fadhiya aclamu الnaasi biاlqira'aati fi ahli kufa calqamat bnu qays cabdillah bn mascuud warkiiba jooji saxaabiga loo geli waayo weye xayatun fi اlwaadi qaala wuxuu uhi qadimna shaama calqa bnu qays baa odhanaya shaam baannu tagnay riwaayo kale caddaysayo oo bukhaari aanu ku mari doono insha alla dakhaltu fii nafarin min asxaabi cabdillahi masuud ashaama fa samica bina abudardaa buuhi annagoo ardadii cabdillahi mascuud qaybo ka midoo dhowr oo kooxa ayaa intaan kuufiya ciraaq ka tagnay ayaan dimishqiya shaam tagnay buuhi markaan shaam tagnayba waxaana maqlay abu darda oo markaa shaam ku noolaa cuwaymir ibnu zayd alansaari alkhasraji ayaa warkaanaga helay xakiim min xakamaai lumma weeye abu darda waad garanaysaa qadimna shaama shaam baanu gallay faataana waxaa noo yimid abu darda bacdamaa samica biquduumina w faqaala wuxuu idhi afiikum axadun yaqra'u calaa qiraa'ati cabdilah bn mascuud riwaayo kala cadaysa cinda axmedin wuxuu yidhi wax qur-aanka yaqaana ma idinku jiraa waxay dhaheen kulligaanna qur waa naqaana xufaad baan waa hadda cbdullah bn mascuud musaas ahaa yaa idinku yaqaana qur-aanka farta ku fiiqeen waxay odayan baa noogu yaqaana calqama ah markaasuu yidhi ka timaadeen ciraaq min ay lciraaq kuufa cabdullaahi ma taqaanaan cabdullaahi waaba sheekha waxna baray qiraa'adiisii ma haysaan waan hayaa akhri buu idan alama saasa loo imtiaana suuraة اleyl ahri buu i wleyldaka ka siita aan ku dhegayste hawl buu raadinhayaa qiraa'a abu dardaan nafta loogu keenay oo reer shaam ay ku dhibeen oo nabigana uu ka dhegaystay buu rabaa inuu ka hubsado cabdullahina inuu reer shaam raacay iyo inuu asaga u heliyo afiikum axadun midinku jira axad yaqra'u akhrinaya calaa qiraa'ati cabdillaahi bni mascuud alhudali abu cabdiraxmaan faqultu wuxuu nacam ana anaaba akhrin kara oo qaala wuxuu ihi fakayfa samicta cabdallaahi walaalka cabdillahi mascuud maxaad ka maqashay seed u maqashay yaqra' isagoo akhrin hadii aayaddan walleyli ida yaghsha wاlnahaari ida tajallaa wma khalaqa الذakra wاlأnثى miyaad ka maqashay mise wاlleyli ida yaغshى wالnahaari ida tajallى wالذakri wاlأnثى ina sacyakum la shatta haddii qira'atu cabdullahi waa sidaa nabiguna ka maqlay waa la kala tegey ilahay baa ku dhaaranaya walleyli habeenkan ku dhaartay idaa yaksha markuu dunida dabooleed uu mugdiyeeyo wanahaari maalinka idaa tajallaa markuu daahiree cadaade adduunkana uu ifiyo wamaa khalaqa dakara qira'at ljumhuur wamaa khalaqa dakara maada bimacnaa min weeye waman khalaqa dakara walunsa bay u tahay iyo allaha abuuray lab iyo dhadigba haddii qira'at aljumhuur qراءaة cabdالله مسcuud waa maxay allaha habeenka abuuraan ku dhaartay iyo maraanta abuuray iyo والذakri والأnثى allaha abuuraan ku dhaartay weeye lab iyo dhadig ba abuuray والذakri والأnثى وma khلqa ma soo qaaday wma khalaqana ma asagu nabiga muusan ka maqal wاdakri wاlunha ma nabiga ka wariyaa abudarda baana nabiga sidaa asna oga maqlay waa qira'a kale qolyaha kutub qiraa'aadka ka hadla ama qiraa'aat hashaada ka hadla ibn mascuud waxay ka soo guuriyeen inuu akhriyi jiray wاlleyli ida yaغsha wالnahaari ida tajallى wakhalqi الذakri wاlunha waa khaطأ lam tahbut canhu qiraa'ada hashaadka noocaasi xasan albasri baa iska leh kutub الصaxiixayn iyo sunanka iyo masaaniidda qiraa'ada cabdulahi ka sugan bilasnad waa sida in la akhriyo wاdakri on wamaa khalaqe iyo wakhalqi midnaba aan la sheegin marka waxay ku khaldeen qolyaha qiraa'aadka shaadka ururiya qiraa'atu xasan albasri waxay isku labeen tii ibn mascuud bay isku labeen waa khata alla iska ilaaliyo qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay yaqra isagoo akhrinaya wاlleyli ida yaغsha wالnahaari ida tajallى wاdakri wاlأnثى wاlذakri wاlأnثى ayb qaala wuxuu idhi wa ana wallaahi hakadaa samictu rasuul lah yaqra'u abudarda ilaahay baan ku dhartay anuu nabiga asagoo sidaa u ahrin baan maqlay walaakina haaulaa'i qolyahan reer shaam ishaaradu waa reer ma aha ma aha walaakin haaulaa'i qolyahan reer shaam aan dhex joogeen ahay yuriiduuna waxay doonayaan an aqra' inaan akhriyo wamaa khalaqa adakara wاlunhaa aan akhriyo falaa utaabicum ku raaci maayo maxaa yeelay nabi maxamed baan ka dhagaystay inay iga dhaqaajiyaan bay rabaan ninkii qur-aanka u yaqaanina ilaahay mahaddi wey hadduu maanta igu taageeray abudarda halkaasu taagaya axmed iyo bukhaari riwaayadooda ka dheeray qayb ka midoo caddeeyey dhibkay u geysteen wuxuu hi famaa zaala bi haaulaa'i xataa kaaduu yushakikuunii say iigu wadeen ee iigu wadeen dadkoo dhan bay dheen maya wax kugu taageersan ma jiro qiraa'adan adun baa wata wixii aan nabi maxamed ka maqlay baaban ka shakiyi gaadhay marka saasuu absaday markaasuu yidhi asaga bay ammaaneen qolyihii cabdulahi mascuud ardaydiisii baa wax noo wari wuxuu yidhi alaysa fiikum saaxibu اlwisaadi wاsiwaaq miyuusan kuufo dhex joogin oo wax idin bari jirin ninka nebi maxamed rumaygiisi iyo u xil saaraa alaysa fiikum saaxibu الsiwaaki wاsiraari waa riwaayo kale sirta nabiga ninkii hayey ee xilligii uu rabo u geli jiray kii abudar yidhi markaan annagu nimidan reer bani khafar ka nimid cabdullah mascuud waxaan moodi jiray fardi ka tirsan qoyska nebi maxamed min aali beyti rasulla xilliguu doona u geli wiilkiisu buu ahaaba markaa ana cilmiga weydiinaysaan alaysa fiikum saaxibu siwaaki walwisaad nacam bay yidhaahdeen haddana wuxuu yidhi alaysa fiikum اldي أjاar الlah الشhayطاaن min lisaanihi اladي أjاar الlahu اladي أjاar الlah عalى lisaani نabiyihi min الشhayطاan yaعni camaar ibnu yaasir nabi maxaa su ku yidhi sal slam camaar ibnu yaasir calى الfiطرة abalyaqdaan calى الfiطرة nabigaa sheegay soo maa waa reer kufa reer ciraaq buu ah ninkii nebigu uu yidhi intuu nool yahay shayطaan dhibi mahayse arkina mahayaan khaatumo wanaagsan buuna ku dhiman doonaa soo reer kufa kama tirsano oo culimmadiinni maaha maxaa iga baandiin camaar ibn naas nabigaa u sheegay dee oo yidhi weliga caalislam baad ku dhimanaysaa amin barqin aad naf bixi doontaa adduun waxaad calfatana waxaa kugu dambeeya adoo caana baraxa amin barqina cabbay saasaa wax loo sheegaa mooyeen waxayna la wareegaysaan honhonidiinna waxba sheegi mayso la wareegaysaan indhahaas daba dhigay waan riyooday inshaara arkay iyo dagaalka sifiin baa lagu dilay camaar ibnu yaasir amin barqan isagoo dagaalamay oo reer shaam baqyigoodii cali ka difaacaya aalu beyti rasuulilah ayaa la dilay dagaalkoo kululaaday iyo wuxuu waan oomanaya biyay siiya xertiisii la socday biyo madow inay bay ka xishoodeen way u soo badhxeen biyo barxanoo caan lagu daray oo qabow u keeneen dagaalkoo socda nin aad u dagaalamana wuu ahay camaar waa taqaanaan mas baa libax maxay dheheen abuur dhalmay dheheen meeshu kasoo jeeda garanaysaan odayga yaasira nusaybaa dhalay nin sahlan ma aha dhiilkii loo keenay uu saa u ka baday iyo wuxuu xusutay nabi maxamed hadalkiisi barqin kulul weeye dagaal ba'anna waa socdaa caano barxanna waa loo keenay wuu dardaarmay marka wuxuuhi maanta igu dambaysa adduunkee sidaa iyo sidaa yeel haddaan dhinto saha lagu doogo dharka yaan layga siibin dharka aan ku shahiidaa laygu xabaaloo yidhi laima dhaqi karo laygama siibi karo dhiiggaygaan rabaa inaan kula doodo buu aakharo la soo istaago sidii baa la yeelay sidii bayna noqotay waa mucjiz mucjizaati calayh salaat wasalaam wuxuu yidhi haddana alaysa fiikum saaxibu siri rasuuli lah sal ly slam yacni xudayfa bnu yamaan ree kuufow saaxibu siri rasuul xudayfa idinla jooga almucaad wاlmunja min ashayaan baa idinla jooga walmujaar min ashayaan camara idinla jooga waxaa idinla jooga saaxibu الsiwaaki wاlwisaadi wالsiraar ibnu mascuuda warta buuri hawshiinna qiraada haddaad ii saxdeen allah idin barakeeyo ayib afalaa utaabichum cabdullah mascuud wey ninka saaxibu الwisaad wالsiwaak وxadثna qutayb بن سacيidi qال xadثna jرير بن عبدالحميد الضبي عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي قال أtى calqمة الشام calqم بن qays baa شhaam tagay mima xaafid bn xajar ayrkiibaaba heegay way wa la yaab waxa la yaab ah yani qiraa'ada jumhuurta ilaahay siduu u ilaaliyey almasxaf alcumaani siduu rabbi u dhowray waxaa ka mida quraada tobanka ah alqira'at alcashar almutawaatira alsabca almutawaatira wadaaddaha quraadaee roo koofee saddexda ah marka sabcada laga hadlaayo oo caasim iyo xamse iyo kisaa'i waa taqaanaan qira'adan cabdulahi mascuud ee biasaxil asaaniid ku timid ee abu dardaana uu ku raacay biasaxil asaaniid midkoodna ma warinin mana doortaan jumhuurtay la socdaan jumhuurtay la socdaan qolyahan quraada ee toddobadaa ah, nimankan caasim iyo xamse iyo kisaa'iyo waxay ku dul wareegtaa ay ka qaateen can calqamata wa asxaabi bacdullah mascuud qiraa'adooda meeshay gasho ay ka soo dhuxul qaataanna waa ardaydii cabdullah khaasna calqamiya ciidankiisa weeye ardadiisa iyo cabdullahi bay ku dul wareegtaa qiraa'ada saa sugan ee xataa lagu dooday ilaa shaam socotayna ma wariyaan qiraa'at اljumhuur ayay warinayaan waa min cajaa'ibihi waxaa weye mima waqac maxaa lagu xambaaray marka qira'adan see looga tegey alcashar almutawaatir maxay u akhriyi waayeen waxaa lagu xambaaray culimadu waa qiraa'a aabita sugan nabi maxamedna ka sugan laakinaha mima nusikhat tilaawatuhu min alqur'an hada huwa sawaab mima nusikhat tilaawatuhu tilaawo ahaan baa wadakri walunha la nasakhay laakiin macna ahaan way joogtaa qur-aanku waa taqaanaa qayb waxaa jirta xukumkiisi oo jooga la nasakhayo xukumkiisii oo jooga la nasakhayo tilaawadiisii iyo akhrintiisii marka nabi maxamed way ka sugan tahay waa laga wariyey saxaabadu way yaqaaneen laakinahu mima nusikha tilaawatan laa xukman walaa macnan intaa wmaa khalaqa dakara iyo wdakara walnta waa isku macno laakiin lafdi ahaan baa la nasakhay waa siday marayaan jumhuur ahlicilmi wa huwa sawa waa la nasakhay siday maktuubu tahay wamaa khalaqa الذakara wاlأunثى baa yaa taalla tii hore maxay ahayd wاذakari wاذakari wاlأunثى suma kala duwano haddaad ifaantaan maynaya tilaawo ahaan baa laga hadlaya macnihii baa jooga iyo xukumkiiba qaabkan in loo akhriyaa la nasakhay wey qaabkan in loo akhriyaa la nasakhay tilaawadan ka hadla inaad fahantaan baro intaa wamaa khalaqa dakaray ahayd adakara marka hore maxay ahayd mafcuul bay ahayd sooma haddana maxay isu beddeshay waاdakari waxaa lagu cadfay jumladii ka horaysay ayib dhib ma laha idan macnahan baa loo jeedaa macnaha loo jeeda waxay oga tageen ardadii oy oga tageen quraadii waxaa la ogaadaa bilbaxثi wاlriwaaya annaha mima nusikhat tilaawatuhu wain baqiya xukmuhu wa macnaahu bilafdin aakhar intaan baan u jeeda fadahla masjidan buu galay calqama markuu shaam tagay masjid buu galay fasallaa fiihi waa ku tukaday riwaayadii axmed baa caddaysay fasallaa fiihi ragcatayn laba ragcadood buu ku tukaday markuu masjidka tegey ardadii cbdullah mascuud ee farabadnayda meesha tegey uma qaala wuxuu uhi allahuma wafiq lii jaliisan saalixan markuu salaaddii ka baxay ragcataynkii yuuba ducaysayba wuxuu ilahu shaam waan ku cusbahay dad badanna kama aqaano ilaahu nin fiicanoo saaxiib fiicanoon la fadhiisto ka faa'idaysto ishal sidaad u soo kacaybaa xalqa meeshaa fadhida u arkay xalqadii soo ag fadhiistay wadaad baa soo galay waa loo sheexeeyey wadaadku waa abudarda asna ma garanhayo markay salaameen buui waa kuma abudarda alxamdulilaahi baryadii baa ilahay iga aqbalay buui oo maxaad ilaahay ka bariday haddaan ragcatayn intaan tukaday yaan gacmaha taago waxaa ilaahayow nin saaxiiboo wanaagsan ahlu khayr ah ii sahal oon ka faa'idaysto allah ku keenay waaba ku raadinayo soo fadhiiso uma qaama waa istaagay markuu tukaday calqa bnu qays ilaa xalqatin garaangir wareegsanayd xer wax kala baranaysa fa jalasa fiiha wuu dhex fadhiista qaala rajul nin baa yimid fa caraftu waxaan gartay fiihi ay fii xaqihi wa sharafihi wa cilmihi wa darajatii waxaan ku gartay idan markuu ruux soo galo qaab kaloo la tacaamule dadka oola dhaqmaan baad fahmaysaa inuu ahlu khayr yahay inuu ardaal yahay inuu waalid yahay inuu wiil yahay inuu xoogu yahay xaaji yar kuusan siaad ka garanaysaa si salaanta loola boodo sida loo soo dhoweeyo wabaa adoon juuqlanihin baad fahmaysa ninkan wuxuu yahay ayib facaraftu waxaan gartay buu fiihi ay fii xaqihi waxaan ku gartay taxawusha alqawmi dadka ku hareeryankooda ay ku soo didaan taxawushku marna waxaa la alixaaطa bالشhayi marna waxaa la alinxaashu wاlinqibaadu canhu in laga dido say ugu sheexeeyeen xaggana ugu soo xoomeen baan ku gartay buu iyo wahay-atum dhaqankoodii baan ku gartay qaabkay u dhaqmeen u soo dhoweeyeen meeshay u banneeyeen say u salaameen ila min asxaabi rasuulillahi baqaayaadkii la hayay wey fa caraftu fiihi taxawush ay ijtimaaca alqawmi siday ugu soo urureen ama ugu soo xoomeen baan ku gartay ama ugu sheexeeyeen taxawushku labada macna buu noqdaa alinqibaadu can shay aw alinxaashu ilayhi in lagu soo xoomo iyo in loo sheexay isma diida hayaan mark waa loo banneeyey kadibna waa la hareerayo xilqaa la wareejiye iyo wahayatun qaabkay u dhaqmeen qaala wuxu uhi fajalasa ilaa janbin ninkii asaga ahaa ee loo sheexeeyeyba anay meeshaan fadhi dhinaceyga soo fadhiistay uma qaala wuxuu idhi ataxfadu kama kaana cabdullaahi yaqra'u cabdulahi suu qur-aanka u ahri jiray ma u taqaanaa faakara muiira wuxuu sheeg muiira ilan ku soo kordhay mutaabicu ibraahimna ka qaadanaye bimilihi bimili xadiii man xadiii abi mucaawiya oo kaluu sheegay wey mise amash bu waa ah ninka amash baa inuu horreeyey amash can ibraahim cafwan xadana cali bn xujr bn yaas asacdi xadana ismaaciil bn ibrahim bn culayata can daawud bn abi hind can shacbiy shacbi iyo ibrahim eh, ibnu qays annakhaci kilaahumaa can calqama saddex taabici baa isdaba fadhiya acmash waa taabici ibraahim annakacina waa taabici calqamana waa taabici reer kuufa iskugu taga meesha can calqama qaala wuxuu ihi ashacbi shacbi magaciisa waa caam bnu shuraaxiil laqiitu abadardaa baan la kulmay xageed kula kulanta shaam faqaala lii wuxuu miman anta xaggeed ka timid miman anta dhankeed ka timid yaad ka tirsan tahay xagga balad ahaan qultu min ahli ciraaq reer ciraaq baan ahay qaala min ayihim ciraaqdee ciraaq baa fara badane eh, ma baqhdaad ma ma kuufa ma basra xaggeed ka timid qultu min ahli kuufa reer kuufaan ka tirsanahay qaala wuxuu uhi hal taqra'u calaa qira'ati cabdillahi mascuud qur-aanka ma u akhridaa kayfiyadii qira'adii cabdullahi ku akhriyi jiray mise maya qaala qultu nacam haa waan u akhriyaa qaala faqra bal akhri wاlleyli ida yaghsha qaala faqara'tu wاlleyli ida yaghsha wاnnahaari ida tajalla wاlذakari wاlأnثى qaala wuxuu ihi fadaxika farx buu la qoslay abu darda qosolku marna waa qosol gariir marna waa qosol farxadeed marna waa qosol marxabayn wuu nucyo badan yahay qosolku mar waa lagu marxaba lagu soo dhoweyn marna waa farxad xadhaafaad la qosl marna waa qosol gariir adaadoontowbaadwiilkawaraystonlinbuifaضaxika waa qoslay uma qaala wuxuu yidhi hakadaa samictu rasul sl slam yaqra'uha sidaasaan maa nabiga u akhriya calayh salaatu wasalaam laakiin reeshaanba waxay rabaan qira'ada nebi maxamed aan ka maa inay dhaafiyaan waxadana xamd muana qaala xadana cabdlacla in cabdilacla asaami xadana daawud nabi hind can caamir bni shraxil ashacbi can calqamat bni qays annakhaci qaala ataytu shaama shaam baan tegay falaqiitu abadarda uwaymir bnu zayd alansaari alkhasraji fadakara cabdulacla wuxuu sheegay assaami bimili xadiii bni ulaya ismaaciil bn ibrahim bni culaya wallah subxaanah wa tacala aclam